الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidatu daxaawiya ee uu ururiyey ama uu alifay lilimaam abi jacfar axmed ibni moxamed ibni salaama alطaxaawiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu aلطaxaawiyu raximah اllah waاljannata waannaara makhluuqataan wa ina aljannata jannadu iyo wannaara iyo naarta makhluuqataani inay yihiin kuwa la abuuray makhluuqataani kuwa la abuuray waaye laa tafnayaani ma baaba'ayaan abadan weligood walaa tabiidaani mana baaba'ayaan fa in allaha tacaala alleh khalaqa aljannata jannadou abuuray wannaara naarta ayuu abuuray qabla alkhalqi ay qabla khalqi almakhluuqi makhluuqa kale intaanu abuurin ka hor qabla alkhalqi khalqiga ka hor wa khalaqa lahumaa wuxuuna u abuuray jannadii iyo naarta ahlan dad buu u abuuray dad ahal u noqdoo galo jinni insi ka mid a ah. faman shaaa qofkii u doono alle oo minhum kuwaas ka mid a ah. faman shaaa qofkii doono minhum faman ruuxii shaaa uu doono minhum iyaga ka mid a ah, ila aljannati ay saara ila aljannati jannada xaggeeda ayuu aadaa fadlan minhu dhaqaalayn iyo yacnii ku fadlan dhaqaalayn oo minhu xaggiisa ka ahaatay buu ku aadaa faman ruuxii shaaa uu doonayoo minhum iyaga ka mida ila aljannati jannada intii ka abuu aadayaa fadlan minhu dhaqaalayn ou dhaqaalaynaya darteed waman shaaa qofkuu doono minhum iyaga ka midana ila naari buu aadayaa naarta xaggeeda cadlan minhu cadaalad xaggiisa ka ahaanayso wa kullun mid kastaana yacmalu wou camal falayaa limaa qad furiqa lahu wixii loogaga faaruq noqday wixii alla uu mar horeba uu yacnii u qoray ayuu un u camal falayaa wasaa'irun midkii ahaanaya weeyaan ilaa maa khuliqa lahu wixii loo abuuray buuna u ahaanayaa waalkhayru washaru khayr iyo sharna muqadaraani laba la qadaray waayo calalcibaadi addoomada korkooda lagu qadaray halkan jannadii naartii buu ka hadlay laba mas'ale ayaa ugu muhiimsan uu ka sheegay waljannata wannaara makhluuqataan jannada iyo naartaba waa laba la abuuray oo makhluuq ah jannadii iyo naartiiba waa makhluuqo waa la abuuray buu yidhi nacam ayib oo jannadii iyo naartiiba way abuuran yihiin halkaas marka wuxuu ku radinayaa ahlu sunnada saas isku itifaaqeen oo janna iyo naarba inay abuuran yihiin oo ay joogaan oo ay jiraan hadda saasayna ahlu sunnadu ahaayeen markii dambena muctasilada oo qadariyada ayaa imaadeen markaase waxay inkireen jannada iyo naarta inay abuuran yihiin oo waxay dhaheen bal yunshi'uhum allaahu yowma alqiyaama qiyaamuhu ilaahay abuuri doonaa jannada naarta ayagoo uga qiyaas qaatay ficilka bani aadamka oo kale oo waxay yidhaahdeen bani aadamku waxaa mustaxiil ah bani aadam caaqil ah inuu intuu ficil sameeyo ee uu wax dhiso haddana wax lagu qabsanayo aynan jirin macquul ma ahnay dheheen bani aadamku markuu wax sameeyo waa wax inay camal falaan oo wax lagu qabsado oo markaa shaqo ay qabanayaan laakiin jannay naar waa abuuran yihiin wax gelayana hadda ma leh oo waa mucadalo waa iska faaruq mustaxiilay ilaahay ka tahay dheheen mustaxiil bay ilaahay ka tahay bay yidhaahdeen taasna marka waa khalad inay awalba uga qiyaas qaataan ficil bani aadam iyo ficil alleh inay iskaga qiyaas qaataan baaba qalad ahaydba oo ay isku shabahaan walidaalika muctasilada waxaa lagu magacaabaa mushabbihatu alafcaal xagga afcaasha ayay ilaahay subxaanahu watacaalaa iyo makhluuqiisa isku shabahaan ee marka la joogo tilmaamaha ilaahay baabul asmaa o sifaatna waaba diidaanba mucadila w marka baabu asmaa wasifaati hum mucadilatun wa baabu lafcaalina waxaa weeyaan waa mushabihay ka yihiin afcaasha dhinaceeda dhinaca tilmaamaha ilaahayna waa diidayaan oo waa dafirayaan waa dafirayaan ilaahay subxaanahu jannadii naarta inay abuuran yihiinna waxaa u daliila aayaad fara badan minhaa waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih jannada waxaa loo diyaariyey kuwa alla iyo rasul rusushiisa rumeeyey ayaa loo diyaariyey baa layidhi uciddat waa la darbay waa la diyaariyey wax mar hore dhacay waay nacam shayga haddaanu abuurnayn uciddat lama dhaheenba moogta waa la diyaariyey ma la dhehi lahayn naartana ilaahay markuu ka hadlayo waxau yidhi uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariyey ayb waxaa kaloo alla yidhi subxaanahu watacaala ina jahannama kaanat mirsaada litaagiina ma'aabaa waxayba ahaatayaa la yidhi ayb jannadana nebiga ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka yidhi walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati lmuntahaa buu ku arkay jibriil cindahaa sidratilmuntahaa agteeda waxaa ahaatay oo ku taalla jannatulma'waa baa ku taallo jannatulma'wa ayb iyo xadiidkii kaleo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ou ka uu yidhi saxiixaynka ku sugnaa xadiidkii isaga markaa waxaan ujeedaa saxiixaynka ku sugnaa min xadiidi anas ee qisatu lisraa markii nebiga la dheelmiyey waxa uu yidhi huma indalaqa bi jibraa'iilu xataa ataa sidrata almuntahaa jibriil baa waday ilaa uu sidratu lmuntahaa uu ka yimid fakhashiyahaa alwaanun laa adri maa hiya midaba ayaa daboolay aanan ogeyn waxa ay yihiin qaala huma dakhaltu aljanna nebigu wuxuu yidhi jannadaan galay markaa kadib faidaa hiya janaabidu lu'lu'i waidaa turaabuha almisku marka jannadiibuu galay waana sifaynaa nebiga sal ly slam wax aan la abuurin maa la tilmaami karaa oo aanba haddaba jooginba oon jirinba xadiid kale wuxuu ah nabiga sal alla ly slam wuxuu yidhi xadiid saxiixayn ku sugan min xadiidi cabdillahi bni cumar ina axadakum idaa maata curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiyi midkiin haddii uu dhinto waxaa loo soo bandhigaa meesha ou naarta meesha ou yacni u fariisanayo maqcadkiisa noqonaysa subax iyo galab in kaana min ahli اljannati haddii uu yahay fa min ahli اljannati weeyaan wain kaana min ahli الnaari fa min ahli الnaar yuqaalu hada maqcaduka xataa yabcahaka allahu yowma alqiyaama meeshaas ma ujeedaa ayaa laleeyahay waa meesha aad gelayso ood ku aad yani makaanu fadhigaaga noqonayso marka aad qiyaamaha tagto marka waa meel abuuran waa meesha loo tilmaamayo dabcan adiladan iyo kuwa aad iyo aad u tiro badan macnahaasay tilmaamayaan waaljannata waannaara makhluuqataani laa tafnayaani abadan weligood ma baaba'ayaanna mas'alo kale waayo iyaduna jannada iyo naartu ma baaba'ayaan oo weligood waa jirayaan nacam marka iyadana qolooyin marka eh, ahlu bidcada ka mid oo ahlu sunnada ku khilaafay ayaa jiraan eh, marka laga hadlaayo jannada iyo naartana eh, jannada horta inay baaba'ayso wax yidhi maba lahaba nacam sideedaba yani xataa aathaar iyo wax un loo deliisho karo oo sariix ama saxiixa ama daciifba ha ahaatee lama oga nacam ma leh jannada xaggeeda marka waa taa iyada nacam ayb amaa naarta xaggeeda ayaa aayaddan fii suurati huud ku sugan ee ku jirto ayaa alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi fa ama aladiina shaquu fa fi nnaari lahum fiiha zafiirun washahiiq khaalidiina fiiha maadaamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuk ilaa maa shaaa rabbukadaas ayaa culammada qaar waxay dhaheen naartay ku nagaanayaan ilaa intii ilaahay doono oo markaa wakhti ay ka baxayaan baa jirto wakhti waxaan u jeedaa naarta ay baaba'aysaa jirtay dhaheen ahar marka cumar bnualkhadaab laga werinayo aayadda ku saabsanoo tafsiir cabdin bini xumayd iyo ku jiro ayay keenaan laakiin inqiaac baa aharkaas ku jira waa daciif ma ansixin atharkaas ayaa nacam war raajixu marka jannana ma baaba'ayso naartana ma baaba'ayso alimaam lislaam ibnu teymiya iyo isaga waxaa laga sheegaa ee naarta inay baaba'ayso nooc saasoo kale ayuu u iishay oo saasuu qabay baa la dhahaa laakiin musanafaadkiisa hadda yacnii sariix kuma ah arrintaas iyada ah bal risaale waxaa jirta madbuuc ah oo daaru balnasiya ay daabacday oo la yidhaahdo ibdaalu alqaa'iliina bifanaa'i aljannati wannaar ibdaalu lqaa'iliina kuwa yacnii dhahayo eh, jannada iyo naarta waa baaba-ayaan qowlkooda oo la ibdaaliyo ayuu risaale ka alifay nacam ayb risaaladaas marka wixii adilo kusoo aroora masalada waa ku wada dhigayaa nacam ayb waxaa iyadana sidoo kale eh, majmuuculfataawaha iyo aqwaal fara badan oo ku jirtana waxay nas ku tahay in naarta aanay baaba-aynin inuu leeyahay nacam hase yeeshee alimaam ibnulqayim raximahullah isaga kitaabkiisaan leeyaha xaadi al arwaax ilaa bilaadi alafraax ayuu isagu marka aharkaas cumar iyo wuxuu kaga hadlaa aqwaasha mas'alada ku soo aroortay naarta ma baaba'aysaa mase ma baaba'ayso aqwaashaasuu ku sheegaa kitaabkaasna waxaana la moodaa marka inuu u iilanaayo inay naarta baaba'ayso inuu qabo laakiinse ogow kitaabka la yidhaahdo alwaabilu sayib oo uu leeyahay imaam ibnuulqayim oo adkaarta uu uga hadlo waabilu sayibkuu ku caddeeyey waxa uu kala jeedo oo waxa uu yidhi naarta waxaa weeyaan wuxuu ku sheegay eh, laba naar ayuu sheegay oo waxa uu yidhi annaaru naaraani naaru naaru lkufaar wa naaru lmuslimiin naartu waxaa weeyaan naar ay gaalada gelayaan iyo mid ay muslimiinta gelayaan yani waa isku naartii un laakiin laba meel bay ka kala gelayaan dabcan marka wuxuu yidhi amaa naaru naarta muslimiinta iyadu way baaba'aysaa buu yidhi nacam naarta muslimiinta waa baaba'e buu yidhi oo yowm min alayaam waa baaba'aysaa amaa naaru lkufaar falaa tabiidu abadan weligeed ma baaba'ayso marka hadalkiisa wuxuu u jeedaa marka macnaha marka hadalkaas wuxuu caddaynayaaba dadka muslimiinta naarta waa ka baxayaan waa macnaheeda waana saxiix qof muslima naarta waa ka baxaya aakhirka ugu dambeeyo amaa gaalada wuxuu yidhi ka bixi maayaan weligood marka hadalkan waabilu sayibka in lagu macneeyo hadalka ku jiro xaadil arwaaxa saasaa wanaagsan nacam sida xusnu uu yahay alimaamu sancaani maxamed ibnu alamiir asancaani saaxibu rasuuli salaamkana kitaab wuxuu alifaleeraa rafcu alastaar fii idaali adilati alqaa'iliina bifanaa'i innaar rafcu astaar ayaa la yaraa sheekh ilalbani ayaa taxqiijiyey marka waxaana madmuunka muqadamada sheekh uu ku tilmaamaya ibnu teymiya hadalladiisa hadallo laga fahmayo inay jiraan hadallo kalena inay jiraan oo inaynay naarta baaba'aynin oo ku tilmaamaayo marka labada hadal kan dambe haddii uu dembeeyeyna dawaaba sidii la rabay waa hadalkii sawaabka ahaa haddaanu dembeyninna marka waxaa weeyaan haddaan la ogeynna waa in xusnu danni la sameeyo haddii aan haddii la ogaadana in eh, yani sidaan uu qabana eh, hadal sawaaba ma aha nacam ayb aathaar baana yacnii uu marka kolleytaba fahamkeeda xadiidka mar aharkaas cumar bnulkhadaab bowna isaga ka dhigtay daliil oo ka dhigtay hawo ma aha iyo asal yacnii eh, hawadiisa waxba kuma aanu dhisin nacam laakiinse qofkau xaqa u caddaado maaha inuu iskaga dhegay ibnu taymiya ama ibnulqayim ee waa inuu xaqa waafaqo nacam laa tafnayaani ma baaba'ayaan abaddan weligoodna ma baaba'ayaan qolooyinka marka waa baaba'ayaan dhahaya jannadii naarta waxay waa kala gegedisan yihiin abulhudayl alcalaaf isaga oo muctasilada ka mida wuxuu leeyahay ee eh, naarta waa baaba'ayo dadka dhaqdhaqaaqoodaa baaba'ayo yani wuxuu ah, naarta iyo jannadaba nacam tafna xarakaatuhum xarakaadkooda iyo dhaqdhaqaaqoodii baa joogsanaya uu leeyahay haddii dhaqdhaqaaqooda hadduu joogsado ibnuulqayim raximahullah wuxuu leeyahay waxaa ka dhalanaysa ninkii ahlu jannada ahaayo xuurulciinta iyo xaaskiisii xuurulciinta haystay de marka hadday xarakadii ku istaagta marka kulligood waa qallalayaan nin walba xaaladda ku jiro ku qallalaa ammaan ma aha nacam waa hadal aan fiicnayn waay nacam kii wax cunayo isagoo wax cunayo ayaa afkii iyo gacantii isla aaday bay ku qallale kii yacni haween jimaacaya soo jimaacaya ku qallala wax marka maahan yacni dad ahlujanno laa'iq loogaga dhiga ma aha waxaasoo kale waxaa kale inay dhammaanayso u deliishadaan qowluhu tacaala kullu shayin haalikun ilaa eh, eh, yani kullu man calayha faan kullu man calayhaa faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam hadde jannada waxay yidhaahdeen dhulka korkiisa un yani waxaan ujeeda waa wax abuuran makhluuq wa kullu man calayhaa faan laakiin culummadu waxay yidhaahdeen aayadda macnaheeda ka qalloocmaye waxaa loo jeedaa kullu man calayhaa yacnii wax allaale wixii alla oo u qoray inay baaba'aan waa baaba'ayaan wax allaale wixii alla oo u qoray inay baaba'aan waa baaba'ayaan jannada iyo naartana looma qorin inay baaba'aan ilaahay uma qorin hadda baqaa'u ljanna wannaar iyo baqaaga alleh subxaanahu watacaalana waa kala duwan yihiin maxaa yeeley baqaa'ullah alle baaqi ahaanshadiisa meelay ka soo bilaabatay ma laha ilaahay meel kama bilaabanin laakiin jannada iyo naarta ayagoon jirin ayaa ilaahay abuuray saasay ku kala duwan yihiin marka labadoodu nacam waljannata wannaara makhluuqataani laa tafnayaani abaddan weligood ma baaba'yan walaa tabiidaani fa ina allaha tacaala alleh khalaqa aljannata jannadow abuuray wannaara naartow abuuray qabla alkhalqi khalqiga ka hor wa khalaqa lahumaa ahlan ahal bowna u abuuray oo dad naarta galo iyo dad jannada galo faman shaaa qofkii alla uu doono minhum iyaga ka mid a ah, ila aljannati jannada xaggeeda ayuu ahaanayaa fadlan minhu oo jannada xaggeeda oo u abuuro yacni oo u qoro jannada xaggeedu ayuu ahaanayaayo fadlan minhu dheeraadsiin iyo dhaqaalayn alla uu dhaqaalaynayo dheeraad siinayo waman shaaa qofkuu doono minhum iyaga ka midana ila naari buu ahaanaya cadlan minhu waman shaaa qofkii alla uu doono minhum iyaga ka mida ila naari ahaaday cadlan minhu buu ku ahaaday cadaalada ilahay xaggiisa ka ahaatay wa kullun mid kastaana yacmalu waa camal falaya limaa qad furiqa lahu wax laga faaruq noqday yacnii wax alla uu qorayo maxfuudka uu ku qoray ayuu u camal falayaa qofkaani wa icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliq horshaqeeya oo camal fala mid kastaa waxaa loo abuuray waxaa loo fududeeyey wixii loo abuuray adiga wixii laguu abuuray oo laguu qoray markii hore ma ogid lidaalika marka waxaa weye inaad dadaashid baa lagaa rabaa wasaa'irun midkii ah u ahaanaya waa ilaa maa khuliqa lahu wixii loo abuuray waalkhayru washaru khayr iyo sharna muqadaraani cala alcibaadi addoommada korkooda lagu qadaray oo waa ku qadaran yihiin khayrka iyo shartaba addoommada korkooda qadarka iyo waxyaabaha ku saabsanna horaan uga soo hadalnay walistidaacatu alatii yajibu biha alficlu min naxwi atawfiiqi aladii laa yajuusu an yuusafa almakhluuqu bihi takunu maca alficli wa ama alistidaacatu min jihati asixati walwusci waltamakuni wa salaamati alaalaati fahiya qabla alficli wa biha yatacallaqu alkhitaabu wa huwa kama qaala tacaala laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha halkan mas'ale qadarka calaaqa laloo uga hadlayaayo wuxuu leeyahay istidaacada waxaan la yidhaha awoodda qofka awoodda waa laba nooc uu ku leeyahay nacam awood awoodda waa laba nooc awood qofkan inuu camalkaani keeno ee uu camalkaani yacnii uu la yimaado ee camalkii uu yacnii keeno uu iijaadiyo camalkii iyo awood ah in camalku uu keeni karo labadaas bay awoodda istidaacada u qaybsantaa awoodda qofkan in camalkii uu la yimaado ah tawfiiqay u baahan tahay ilaahay subxaana wa tacaala soo ma garanin taasi marka istidaacada noocaasa ficilkay la socotaa oo marka aad ficilka la imaanayso istidaacadaasaa ilaahay ku siinayaa oo tawfiiq ahaan oo kugu siinaa wuxuu ku waafajinayaa ficilka inaad keentood la timaado soo ma middaa marka istidaacatun maca alficli waay waana tawfiiqda ilaahay waafajinta alle istidaacada kale ee adiga amarka iyo shayga lagu faray inuu kugu waajibaba keenaysana waxaa weeyaan in xubnahaagu ay ku caafimaad qabaan ood ficilkii awood u leedaood la imaan karto oo masalan caqligaagii uu taam yahay xawaastaadii o jirkaagii waxaad ku qaban lahayd ficilkiina ay ku caafimaad qabaan taas iyadu marka waxaa weya waa qabla alficli ficilkay ka horeysaa inta aadan ficilka la imaanin horta in awooddaas aa leedahay haddaadan awooddaa lahayn ilaahay maga kugu farad yeelahayba laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa marka macnaheeda saas waay waa istidaacatun maca alficli waistidaacatun qabla alficli soo ma garanin marka walidaalika qur'aanka haddaad ku aragto mar alla wuxuu leeyahy laa yukallifu llaahu nafsan ilaahay naf kuma kallifo ilaa wuscahaa unbuu ku kallifaa waxay awood u leedahay marna waxaad arkaysaa alle inuu leeyahay maa kaanuu yastadiicuuna asamca maa kaanuu ma aynan ahayn yastadiicuuna kuwa karaayo asamca inay wax maqlaan de waayahaye dhegihii waa qabeen gaaladu dhege waa qabaan waxaa maqli karaan waa maxay marka marka laleeyahy wax ma maqli karaan hadda lagu dhahayo dhegihii ay wax ku maqlaayeenna waa haystaan waxaad leedahay istidaacada karitaanka iyo awooddaa laba ah midda waxay haystaan qabla alficli ah oo waxwaa maqli karaan ayaga ficilka waa ku waajibay saa darteed dhagoolayaal ma ahan laakiin waxaa weeyaan wax ma maqli karaan marka laleeyay ilaahay baan waafajinin inay wax maqlaan waay istidaacadii marka waa labadaas nooc ayuu halkan kaga warramayaa midna waa qabla alficli midna waa maca alficli waayo midda maca alficli ah waa tawfiiqda waana midda aayaddaas lagu anfiyeeyo maa kaanuu yastadiicuuna samca iyo aayadda kaloo alla uu yidhi ina shara adawaabi cinda allahi summu lbukmu aladiina laa yacqiluun walow calima allaahu fiihim khayran la asmacahum ilaahay haddii uu khayr ku ogaan lahaa kuwaas dadka baadiyaysan la asmacahum waa uu maqashiin lahaa haddee dhego waa qabaan waa maqlayaane maxaa saas loo dhahayaa waxaa loo leeyahy la asmacahum waa waafajin lahaa waay inay ka faa'iidaystaan maqalkooda iyo waxa ay maqleen inay ka faa'iidaystaan ayuu waafajin lahaayo istidaacadii maca alficli baa ka maqan ee midda qabla alficli waa haystaan waay nacam walidaalika labada istidaaco teebaa bani camalku uu ku dhisan yahay teebaa qofku ay wax ugu waajib mukallaf addoonku muxuu ku noqonaa <clears throat> goorma addoonku ay wax ku waajibaan goormay wax ka xaaraan noqdaan marka uu haysto midda qabla alficli alistidaacatu qabla alficli marka uu haysto maalan adiga waxaa lagu faray inaad jihaadoo kalea lagu faray jihaadkii hadda wuxuu u baahan yahay xubnahaaga inay caafimaad qabaan caqligaaga inuu juusta yahay oo taam uu yahay bay u baahan tahay ayuu u baahan yahay soo ma garanin kuwaas marka adoon haysanin ilaahay ma ku amraayo jihaad soo ma garanin oo waxay ka dhigan tahay hadduu inta adoo awooddaas aan lahayn hadduu jihaadku faro haddaad diidana uu ku cadaabo hadda taas waa dulmi ilaahayna waa ka mustaxiil waa ka beriye sooma garanin waxay la mid tahay adoo qof oo kale cagahala oon socon karin oon istaagi karin xataa oo tidhi waryaa orod nacam haddaa ordi weysana waa ku garaacaya nacam orod haddaad ordi weysana waa ku garaacaya war ninkaan iska daa baa lagu leeyahy miskiinka nacam maba awoodo inuu orde maxaad ku garaacaysaa baa lagu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala marka ficil uu kuu diray adoon awooddiisii haynin awooddii yacni waxaa weeyaan inaad buuxiso la rabay qabla alficli awooddii la rabay inaad soo buuxiso adoon haynin ilaahay maba ku kallifayaba macnaha laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaana saas waay he laakiin awooddu intaas keliya maaha ficilkii awooddaas waa awood awood waajib waajibnimada keento waay laakiin awood ficilkii inaad ka soo dhalaasho keenaysana taas tawfiiqay u baahan tahay xooggaaga kuma xisaabtami kartid middaas waxaa weyan tawfiiqay u baahan tahay ficilkii kama soo dhalaali kartid ilaa inuu alle ku waafajiyo ma ahne marka midda dambe hadda aan sheegay laakiin kuma xirna ficilka kuma xirna waajibnimadiisa ficilka kugu soo waajiba adiga laa yukalli marka walidaalika mas'ale marka waxaa ka imaanaysa la yidhaahdo takliifu maa laa yudaaq waxa la yidhaha takliifu maa laa yudaaq qofku wuxuuna awoodin ma lagu kallifi karaa haddii lagu weydiiyo labaa loo kala qaadaya baad leedahay nacam tafsiilaa ku jiro haddii aad u jeedid takliifu maa laa yudaaq qofku wax aanu awoodin aaladeedii uusa haysanin xubnihiisi aynan u caafimaad qabin ma lagu kallifi karaa mayabaad leedahay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa oo nin jiranoon dhulka ka kici karin ilaahay orod ma dhahaayo soma haddii marka laakiin takliifu maa laa yudaaq haddii loo jeedo war ilaahay subxaanahu watacaalaa cilmigiisa asaga waxa uu og yahay ee ah qofkan inuunan samey doonin inuus islaami dooninba ilaahay waa og yahay masalan alla abuulahab inuunan islaamaynin waa ogaay soo ma garan abulahab islaamnimada waajib ma ku tahay mase kuma aha laakiin inuu islaamo waajibay ku tahaa la dhahayaa kaasoo kale takliifu maa laa yudaaq ma aha nacam oo takliifu maa laa yudaaq laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha lama geli kara taas awooddii caqliga uu ku islaami lahaa ilaahay waa siiyey laakiin midda tawfiiqda ee alla uu og yahay camalka waajibnimadiisa kuma xirna taas camalka inuu waajib kugu noqdo ku xirnaan mayso lidaalika abulahab haddii ilaahay uu ogaa inuuna islaamaynin midda hadda alla uu ogyahay annaga maba oginba taas shuqulkuma lihin annaga laakiin abulahab islaam waa laga dalbanaa nebiga caleyhi salatu salaam inta u taga u dhihi jiray war laa ilaha illa allah udheh ilaahay ka cabso islaam buu udhihi jiray soo ma garan islaamnimada uu bandhigi jiray laakiin ma la dhihi karo marka maxuu islaamnimada ugu bandhigaa haddiiba ilaahay uu ogyahay inuuna islaamaynin maya xawaastii iyo awooddii ilaahay waa siiyey istidaacadii qabla alficli wou haystaa ninkaan nacam midda tawfiiqdaa ilaahay cidna kuma qasbi karto macnaha marka taas waa walistidaacatu istidaacada allatii taas oo yejibu bihal ficlu ficilka uu ku waajibo min naxwi tawfiiqi oo min naxwi tawfiiqi tawfiiqda oo kale ah waafajinta alladii kaas oo laa yajuusu aanay bannaanayn an yuusafa almakhluuqu makhluuq in lagu tilmaamo bihi isaga takuunu taasi waxay ahaataa istidaacadaasi maca alficli ficilka la jirkiisay ahaataa ficilka ayay la socotaa istidaacada noocaas oo kale ah waxasaab kuu sheegaba wuxuu ku yidhi istidaacada qofku awoodda qofku uunan ficilka samayn karin ilaa in ilaahay waafajiya ma ahane taas makhluuq laguma tilmaamo ficilka ayayna la socotaa ee la jirtaa kama horreyso ficilka wa ama alistidaacatu istidaacada min jihati sixati xagga yacni caafimaadka ku saabsan waalwusci tabarta watamakuni suuragalnimada wa salaamati alaalaati aaladdii qofka uu wax ku qabsan lahaayo u nabad gashan oo u caafimaad qabto taasi fa hiya iyadu qablal ficli ficilkay ka horraysaa oo haddaynan iyada jirin ficilka maba kugu waajibaya wa bihaa iyada ayaana tan dambe ayaana yatacallaqu alkhidaabu khidaabka uu ku tacalluqayaa wa bihaa iyada ayaa yatacallaqu uu ku xiran yahay alkhidaabu khidaabka uu ku xiran yahay khidaabka ilaahay yacni waxaa sameey waxaasa samaynin wuxuu ku xiran yahay ma samayn kartaa haddaad samayn karto xubnaha caafimaad qaban waa khitaabki waa kugu waajibay wa huwa kamaa qaala tacaala waana siduu alla u yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay naf ma kallifo ilaa wuscahaa awooddeeda unbuu ku kallifaa istidaacadiina marka waa kaas aayadaha ilaahay marka iska hor imaan maayaan oo fattaquu llaha ma stadactum laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa faman lam yastatic fa idcaamu sittiina miskiinan iyo iska hor imaan maayaan yacni qowluhu tacaala maa kaanuu yastadiicuuna samca iyo kale iyo iska hor imaan maayaan wa afcaalu lcibaadi hiya khalqu llaahi wa min alcibaad halkaana mas'alo kaloo aada muhim oo ka galayoo waxa uu yidhi waa afcaalulcibaadi addoommada ficilada ay samaynayaan hiya khalqullaahi ilaahay khalqigiisa weeyaan ah, waa makhluuq alla waa ilaahay baa abuuro ficilka bani aadamku sameeyo wa kasbun weeyaan waa laakiin kasbasho kasab waay min alcibaadi addoommada ka imaanayo ayb wuxuu ku yidhi afcaalulcibaad waa mas'alo ay yacnii usuusha waaweyn oo caqaa'idka ka mida oo ahlu sunnada iyo ahlubidacda isku khilaafeen dadkuna afcaalulcibaad marka la joogo annaasu fiiha darafaani wa wasat dadku waa laba daraf iyo dhexdhexaad labada daraf ee labada dhinac kala jiro waxaa weeyaan waa muctasilada qadariyada lagu magacaabo oo iyagu waxay dhahayaan ficilka bani aadamka uu samaynayo isagaa abuurto shuqul uu ilaahay ku leeyahay ma laha qudro ilaahay iyo awood alleh ee ficilka uu ku socdaana ma jiro isagaa qofka abuurtay walidaalika nimankaasi maxay sugeen laba khaaliq bay sugeen marka laba khaaliq laba abuure ayay sugeen oo koonkan yaa abuuray adinka idin abuuray allah bay dhahayaan ficilkiinana yaa abuura annagaa abuurnay leyn idan laba khaaliq bay sugayaan kuwa ayaga sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabay majuusu haadihi lumma maxaa yeele majuustu waxay aaminsan yihiin laba khaaliq shartana waxaa abuuray leeyihiin mugdiga khayrkana waxaa abuuro iftiinka walidaalika marka majuus baa lagu shabahay nimanka ayaga ah yasdan iyo wax kale u yaqaanaan labadaas iftiinka iyo yani siduu sheegayo maqrizi kitaabkiisan tajriidu tawxiid ilmufiidka waayahay qolada kale marka waxaa weye ayagu marka waxyaabay ku dhegaan adilo qur'aanka ka mida ah, markaas waxay leeyihin waxaa ka a ah adilada arrintaa tilmaamayso fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin ilaahay baa sareeyo axsanu lkhaaliqiin inta wax abuurto kan ugu wanaagsani dheheen idan ilaahay cidaan ahaynoo wax abuurto inay jirtay aayadda tusee bay ku leeyihin nacam laakiin aayadda waxaa la yidhi tafsiirka siyaaqeedaad gefteeno waxaa weeyaan aayadda sidaa ma ahan macnaheeda oo macnaha aayadda waxaa weeyaan fatabaaraka allaahu axsanu lmusawiriin abuurista waxaa loo jeedaa taswiirta qaabaynta muuqaalka muuqaal u samaynta bini aadamku waa sameeyaa allana waa sameeyaa laakiin kan alle wax ka wanaagsan ma laha ee abuuris meeshaan ma taalla nacam koonkan ilaahay unbaa khaaliq ka ah soo ma garan waxaana ku tusaya siyaaqa aayadda maxaa laga soo hadlay waxaa alla subxaana wa tacala uu ka hadlay e, uma khalaqna anudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaaman fakasawna alcidaama laxman uma ansha'naahu khalqan aakhara fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin nacam marka qaab iyo waxaa laga sheekeynaya iyo habka wax loo hab wax loo abuuray baa laga sheekeynaya midda kale muctasiladu iyaga laftirkooda usuushooda haddii loo deliishado badday ku dhacayaan oo marka qur'aanka la joogo kalaamullaahi waa maxay marka la yidhaha makhluuq waa ay ku leeyihin oo maxaa u daliila allaahu khaaliqu kulli shay inay ku leeyihin ilaahay waa midka wax kasta abuurayay ku dhahayaan ayib qur'aankiina shay waayay ku leeyihin waa soo gelaya ashyaadii wuu soo gelaya e, ayib afcaalulcibaad marka la joogo ficilka addoonkuba waa shaye maxay aayad usoo geli weysana allaahu khaaliqu kulli shayin ilaahay wax kastoo abuuraayo bani aadamka ficilkiisa waa shay aayaddaas muxuu usoo geli waayey marka marka baabkan la joogo aayaddaa ka tegayaan bal qur'aanku shay mal ma la dhihi karo yacni qur'aanku e, yani alla allaba shay waa lagu tilmaami karaa laakiin hadda yacni waxaa weeyaan cumuum kastaa bixasabihi waay saasaa la yidhahdaa cumuumkan allahu khaaliqu kulli shayin ku jiro ilaahay waa ka baxaya shay marka la yidhaha allaba shay waa lagu sheegaa bidaliili qowlihi tacaala qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah qul waxaa tiri allah qul ayu shayin baa la yidhaha allah baana markaa jawaabtu ay noqotay marka shay marka la leeyahay allahu khaaliqu kulli shayin waxaa la og yahay oo lagu og yahay nusuusta ijmaaca ummadda caqliga saliimka alla inuusan makhluuq ahayn baa la og yahay soo ma garanin ilaahay waxa la abuuray kuma jira isaga makhluuq ma aha alla subxaana wa tacaala marka kulla shay allahu khaaliqu kulli shayin allah horta ka baxay alla subxaana wa tacala uu ka baxaa soo maaha kalaamka allana alla unbuu ka yimid marka xaggee u kala wadaa marka nacam kalaamullaahi tacaalaana yaa ku hadlay allah ku hadlay marka alla i tilmaamihiisa makhluuq lama dhihi karo taas iyadoo marka daliilkaasa ah loo hayaa amaa laakiin afcaalu lcibaad tilmaan ilaahay uma aha limaada looga marka limaada looga saaraya marka oo looga bixinaya qolada kale marka iyagu waxaa weeyaan nimankan la yidhaahdo aljabriyatu jabriyada waa jabriyada jahmiyada ugu waaweyn jahmiyada marka laga hadlaayo yacnii waxyaabana firaqdan waa isku waafaqsan yihin waxyaabana waa ku kala duwan yihiin jahmiyada markaan leenahay baabkan jabriyadu eh, qolooyinkan jabriyada leeraa jahmiyada iyo ashaacirada iyo waxaasoo dhan marka waa jabriya firaqu baab afcaali ilcibaad marka la joogo waa jabriya jabriya waxaa loogu magacaabay waxay aaminsan yihiin dadku in uu qasban yahay addoonka ficilkiisa waxay leeyihiin waa wax kasaba addoonku ma laha kasab iyo ikhtiyaar isaga ma laha waa la qasbaa walidaalika waxay ku sheegaan ka xarakaati almurtacish qofka yacni laleemada qaba gariiraya nacam oo aan iscelin karin oo saas dhahaya nacam oo asiga ficil asaga uu samaynayo aan ahayn ama xaashidaas dabeesha ku bidbidayso oo dabeeshu bidbitinaysoo kale sida aanay xarakadeeda iyada aysa uga imaanin oo kale ayaa bani aadamkana dhaqdhaqaaqiisa us isaga uga imaanin bay ku leeyihin marka iyagiina waxay ku sii quluwi ku sameeyeen ay ku talax tageen fi ihbaati alqadar ayay ku talax tageen oo dhinac kale istaageen iyaguna ficilka addoonkao dhan waxay ka dhigeen shuqul isaga kuma laydheen kulluhu ilaahay unbaa yani allah abuuray allahna yani wax samaynayana waa allah subxaana watacaala kaa isagana waxaa ka dhalanaya foolxumo aad iyo aad u daran foolxumada ka dhalanaysa waxaa ka mid a ah, addoonku markau sujuuday yaa sujuudayana ma ilaahay baa sujuuday mase addoonkaa sujuudaya sujuuddan addoonka iskale kasabkii addoonka waaye laakiin addoonkan iyo sujuuddiisaba ilaahay baa wada abuuray marka alleh yani ficilka addoonka calaaqada ka dhexaysa waa calaaqatu lkhalqi waay addoonka iyo ficilkiisana waxaa ka dhexeeya calaaqatulkasbi yaa ka dhexayso oo addoonku marka waxaa weeyaan waa mid wax kasbaday waay nacam ma kasin kasbashadaa ka dhexayso labadooda jabriyadu marka iyaguna mabda'aasay qabaan iyagu laftirkooda ma daliil la'a ah oo iyaga laftirkooda ma daliil la'a wa min adilatihim waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum adiga ma aadan dilin ilaahay baa dilay wamaa ramayta ma tuurin id ramayta markaad tuurtay walaakina allaha ramaa ilaahay baa tuuray dhagaxa caradii tuuray marka ficilkaa nebiga uu samaynayo maba samaynin allah sameeyey leeyihiin aayaddaana daliil u ah taana iyadana waxaa loogu jeeda isla aayadda laftirkeeda aayadda laftirkeeda inuu nebiga wax tuuray waa sheegtayba aayaddaa sheegtayba oo alla wuxuu yidhi wamaa ramayta ma tuurin id ramayta markaad tuurtay ayaa layidhi nacam id markii ramayta aad gantay oo aad tuurtay nacam idan nebigu ficil oo gemido uu sameeyey aayadda waaba qirtayba waa sheegtayba soo maa walaakina allaha ramaa marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam tuuris yacnii ganidna waa loo sheegay midna waa laga anfiyey labada nooc in la kala fahmo unbaa muhiima midda laga anfiyey waxay tahay dadka indhahooda inuu nebiga gaarsiiyey gacantiisa ciid yaroo uu qaaday buu tuuray gaaladoo dhan indhahay ka wada gashay taas nebiga ma awoodina ilaahay baa taa sameeyey waa macnaha laakiin ficilkan tuuristan ah ganistan inuu isaga gamay waa loo qiray wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa nacam jabriga midda kale waxaa la yidhaahdaa xujo kastoo keensada isagunbay daliil ku tahay tan kale jabrigu xujo kasta oo la yimaada ma oggola isaga wax marka lagu sameeyo ma ogola yacnii in la yidhaahdo ilaahay baa kugu sameeyey iska dulqaado ma oggola oo ninka jabrigaa marka dharbaaxo lagu dhufto ama yacnii la xanuujiye maxaad ii xanuujinaya buu kuleeyahay nacam sooma haddee aniga kuma xanuujinaya ilaahay baa ku xanuujinaya haddaa dhahda ma yeelaya nacam maxay ii dilaysaa buu ku leeyahay haddaanan aniga ficil samayn karinba oo alla oo ficil ka samaynaayo maxaa aniga iga rabtaa marka dembi maba lihiy nacam jabrigu isagana marka waa kaa madaahibuuljabriya marka aaday u foolxun tahay ilaa marka dambe qaarkood waxay gaareen say u lahaayeen ficilka ilaahay baa sameeya ilaa ay dhahaan maa thama fi lcaalami kufrun caalamka wax kufri leeraa ma jiray dheheen sababtoo ah haddii leeraa kufri baa jiro de waxay noqonaysaa yaa sameeya kufriga nacam ficil walba ilaahay baa sameeya haddaa tiri adiga haddii yaa kufriga samaynaya yaa zinada samaynaya yaa khamriga cabaayo yaa yacnii xumaanta samaynaad marka walidaalika waxay dhaheen yacni waxa adduunku dadku ay samaynayaan dhammaantood waa wada daacaaday dhaheen addoonku marka saddex mashhad buu leeyahay ayay yidhahdeen saddex mashhad mashhad waxaa weeyaan daacadii iyo macsidou arkaa waa dallaca marka wuxuu gaaraa mashhad oo uu daaco keliya arko oo macsi aanu arkayninba mashhadka ugu dambeeya daacana ma arkaayo macsina arki maayo waa kala khatarsan yihin mashhadka almashhad alwal waa midka saxiixa ah waayo qofka addoonka ficilna inuu macsi u arko ficilna uu daaca u arko darajada dambe insilaakh horey usii soconayaan waa nimanka baadiniyadoo suufinimada ku talax taga hadda tasawufka sheegto wuxuu gaaraa heer marka uu yidhaha ficil kasta waaba daaco sabab mas'aladaanay soo gelaya marka nacam maxaa yeeley ficil kasta ilaahay baa sameeyay kule addoonkan wuxuu isaga yahay mabaa lehba ikhtiyaar male waxba male waxa ka imaanaya o dhan ilaahay baa qasbaaya isaguna waa adeecaya addoonka ilaahay buu adeecaya idan ficilkiisa o dhan wada daacaad nacam walidaalika marka waatay yidhaahdeen marka eh, alcabdu rabbun warabu cabdun leyta shicrii man ilmukallafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon leyta shicrii man ilmukallafu yaa mukallafa marka nacam ilaa qaarkood ayna sujuudda nafteydaa sujuuday nafteyday u sujuudday uu kuleeyahy nacam wakilaana saajidun labadeenna waa sujuudaynaa waana loo sujuudaa waxyaaba yacnii ibnulfarid taa'iyadiisa uu ku sheeg sheego qariib oo kufrika weynba aanay jirinaa jira nacam ayb mashhadka ugu dambeeya saddexaad marka waxaa weeyaan daaca iyo macsi midna uma jeedaba oo waa maxa isagii baa ilaah noqday waa nacam isagii baa ilaah noqday ila ilaah sharci ma xukumee mogta sharci xukumaayo daaca iyo yacni macsi korkiisa kuma soconayso kuma dureerayso walidaalika marka wuxuu leeyahay waa mashhadkaas waa mashhadu rububiya iyo uluhiya ayuu isgaarsiinaya nacam waa kuwan dhahaya marka soddon sano salaadda ma tuka jirin hebel iyo salaaddii waa laga qaaday iyo haweenkiiba u iska isticmaalayaa markaasu wuxuu leeyahay haweenkan wax dhibaataa male aniga waxba igama aha aniga igama ahan buu kuleeyahay yani ajaanib igama aha iyo waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan buu ka baramuusaya ka baxayaaba nacam kaas marka waxaa weyan xaddul uluuhiya isgaarsiinaya waxaan marka aad arkayso manaaqibka iyo kale ku qoran ama yani ama kutubta qaarkood oo tadkiratu ahlilyaqiinka iyo kale ku dhigan ma ahan yacni wax oo waa wax ka soo jeedo caqiidadaas waay caqiidat alxuluul walitixaad wax ka soo jeedo waay nacam oo iyagu ay leeyihiin wax laba la yidhaha koonkan maba jiraba koonkan waa hal waana ilaahay kulligiis ibnu carabi iyo ibnulfarid iyo cabdulghaniy nabolisi iyo ibnu sabciin iyo nimankaas zanaadiqadaas waaweyn ayaa u ahaa yacnii saldhig iyo gundhig nimankaasa u ahaa jira marka manaaqibkana maxaa ku yaalana wuxuu ku leeyahay eh, waxyaabaha ku yaalla yani oo ilaahnimada cad aa u jeedid wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun uu kuleeyahay nacam arrinkeyga waa arrin alle haddaan kun shay kasta haddaan kun ahaa u dhaho yakun waa iska ahaanayo yiri iyo malagtu ardullaahi sharqan wa garban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin u yidhi dhulkii bari iyo galbeed anaa milkiyey yidhi haddaan doono ilbiriqsigan koonka dhan ku baabi'inayo see koonkan ilbiriqsi ugu baabi'ina ilaah bau noqday waay macnaheedu moogtahay laakiin laguma dhawaaqi karo ilaahan ahay dadka looma sheegi karo moogtahay marka waxaa laleeyahy cilmi kaloodan gaari karin waay marka cilmi kaloo aysan gaari karin dadku waayahay waa saxo maxaa yeele waa zandaqa waay cilmu zandaqa waay waxaasoo dhan marka maxaa u asala masaladana u asala qofku inuu kala saari waayo ficilka uu addoonku sameeyo calaaqada uu addoonka iyo ficilka ay leeyihiin calaaqada alle iyo ficilka addoonka ay isu leeyihiin inuu kala garan waayo annaga marka eh, dadka ahlu sunnada marka waxay leeyihiin ilaahay subxaanah wa tacaalaa koonkan wax isagu qudradiisa iyo awooddiisa ka baxsan ma jiraan wax kastoo dhacay adiga ilaahay baa ku abuuray ficilkaaga allaa abuuro ficilka laakiin yaa sameeyo oo loo nisbay karaa ficilka ilaahay miyaa loo nisbaynaa mase adiga adaa lagu nisbaynaa ficilka walidaalika yaa sujuuday haddii la yidhaha addoonkiibaa sujuuday baa la dhahaa lianna maxaa yeelay waxay isku waafaqsan yihiin luqawiyiinta ficilka waxaa loo tiiriyaa oo loo nisbeeyaa cidda uu ku qumay ficilka cidda uu korkiisa ku qumay ayaa loo tiiriyaa ficilka cidda uu dushiisa ku qumay ayaa loo tiiriyaa oo marka aad hadashay yaa hadlay marka la yidhaha hebel baa hadlaa laleeyahay marka aad sujuuday yaa salaadii tukaday ninkii hebel ayaa tukaday ilaahay baa tukada la dhihi maayo nacam soo ma garanin calaaqal marka ka dhexeeyana saa u fahamto qolana dhinac kaley la aadayo waxay yidhahdeen shuqul ilaahay uu kuleeyahay ficilkeenna male qolo kalena dhan kaley la aadayo annaga dhanba waxaan nahay ikhtiyaar ma lihinay dhaheen hadda ikhtiyaar lahayn maxuu ilaahay kuu cadaabayaa marka ama uu kuu jannaynaa marka ahlu sunnaduna marka way dhexdhexaysteen ficilkan waa kasab addoonku ficil addoonka ku qumay waay abuuristiisana allah iskale subxaana wa tacaala wa afcaalu lcibaadi addoommada afcaashooda hiya khalqullaahi weeyaan ilaahay abuuristiisa waa alla uu abuuray wa kasbun kasab weeyaanu min alcibaadi addoommada xaggooda ka ahaaday walam yukalifhum allahu tacaala ilaa maa yutiiquun walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum walam yukalifhum allaahu alla kuma kalifin dadkii tacaalaa sarreeye ilaa maa yutiiquuna waxay awoodayaan unbuu ku kallifay walaa yutiiquuna awoodi maayaan ilaa maa kallafahum wuxuu ku kallifay unbay awoodayaan ilaahay subxaana wa addoommada kuma kallifin ilaa waxay awoodaan unbuu ku kallifay waxay awoodaanoo marka yacni aaladeedii ay haystaan aaladiisii walaa yudiiquuna kari maayaanoo ma awoodayaan ilaa maa kallafahum wuxuu ku kallifay un mooyaane wa huwa tafsiiru laa xawla walaa quwata ilaa billah weyaan <coughs> waana tafsiirka laa xawla walaa quwata ilaa billaah kelimaddan marka alxawqalah ayaa la yidhaahdaa waana naxti naxti ayaa la yidhahda yacni marka kelmadda iyada jumlada marka hadalla iyada ku jiray inta laga soo qaado lagu magacaabo jumladaas waxaa la yidhaha naxti laa xawla walaa quwata ayaa xawla wa quwata ayaa waxaa laga soo qaaday inta laysku dhejiyaa waxaa laga keenay alxawqalah nacam ayb waxaa lamida ah sidaas oo kale yacni alxayi calatayn xayi cala asalaa xayi cala alfal xayi calataynkii aa laleeyahay nacam soo ma garan laa ilaaha ila allahu tahliilaa la yaraa nacam marka laa xawla walaa quwata ilaa billah waa kalimatu isticaana waay waa kelimad ilaahay kaalmo loogaga dalbo waay oo qofka marka daacadiisa iyo awoodiisa keliya wax kuma qaban karo marka daacada awood uma heli kartid ilaa inuu alla ku kaalmeeyo ma ahane macaasida xeelad aad uga leexatana ma haysid ilaa inuu alla ku kaalmeeyo ma ahane marka macnaha laa xawla walaa quwata weeyaan buu yidhi alla dadka ma kallifin ilaa waxay awoodaan buu ku kallifay mana awoodi karaan ilaa wuxuu ku kallifo un mooyaane nacam wa huwa tafsiiru laa xawla walaa quwata ilaa billah naquulu waxaan leenahay laa xiilata xiilad liaxadin uma sugnaanin walaa taxawula liaxadin yacnii awood ama xeelad uma sugnaanin axad walaa xarakata dhaqdhaqaaq liaxadin uma sugnaanin can macsiyatillahi uu ka xeeladaysto ama ka dhaqdhaqaama yacni uu ka dhaqaaqo macsidii allah subxaana wa tacaala xaggeeda uu ka dhaqaaqo ama xeelad oo uga leexdo macsidii uga tago maaha inuu iyada u xeeladaysto kama wadno ilaa bimacuunati illaahi ilaahay kaalmadiisa mooyaane walaa quwata awood daacada ilaahay lagu sameeyaana ma jirto eh, walaa quwata awood liaxadin uma sugnaanin calaa iqaamati daacati illahi ilaahay daacadiisa istaajinteeda ama oogideeda wathabaati iyo ku sugnaansho caleyha lagu sugnaado daacada alla korkeeda ilaa bitawfiiqillaahi alla tawfiiqdiisa mooyaane ayb wa kullu shayin shay kastaana yejrii waa soconayaa bimashii'ati illaahi tacaala ilaahay mashii'adiisa iyo iraadadiisa kowniga ayuu ku soconayaa wa cilmihi buu ku soconayaa cilmigiisa wa qadaa'ihi wa qadarihi qadihiisa iyo qadarkiisa ayuu ku soconayaa halabat mashii'atuhu doonista alleh iraadada alleh qadariga ah waxay ka adkaatay almashii'aati kullahaa doonista dadkao dhan bay ka adkaatay makhluuqa doonistiisao dhan iraadadiisa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wa cakasat iraadatuhu iraadadiisana waxay cagsisay aliraadaati kullahaa iraadaad doonista o dhan dadka doonistooda wa ghalaba qadaa'uhu qadihiisana wuxuu ka qaalib noqdo ka adkaaday alxiyala kullahaa xeeladahoo dhan si kastood u xeelad badantaha qadarka alla kama baxsan kartid yafcalu maa yashaa wuxuu doono alla sameeyaa ayuu samaynayaa wahuwa isaguna walxaal huwa isaga oo hayru daalimin abadan weli wahuwa isagu dhahaa wa huwa isagu hayru daalimin weeyaan mid wax dulminaaya midaan ahayn waayo abaddan weligiis oo ilaahay subxaana wa tacaala waxba ku dulmin maayo qadihiisa iyo qadarkiisa laa yus'alu camaa yafcal laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu waxa uu samaynayo wahum iyaga ayaa yus'aluuna la weydiiyaa dadka waxay samaynayaan sababta marka aan alla loo weydiinaynin waxa uu sameeyo maxay tahay licilmihi wa qudratihi wa xikmatihi cilmigiisa awooddiisa xikmaddiisa saddexdaa baan loo weydiinayn alle laakiin bacdi naas waxay leeyihin laa yus'alu camaa yafcal macnaheedu waxaa weeyaan ilaahay lama weydiiyo wax uu sameeyo waxay ka dhigayaan bimanzilati boqor dictator oo kale ah nacam oo aan la dhihi karin waxaan maxaad u samaynaya oo ku dilaya un keliya oo awoodda ilaahay baa badan markaas marka waa laga baqaa bay ku leeyihin ilahay saas maa wax loo weydiinaynin intaa keliya ma aha dabcan ilaahay waa laga baqayaa awooddiisa darteed wax laguma weydiiyo kow haddana sidaasoo ay tahay ilaahay xikmad buu wax u sameeyaa cilmi iyo naxariis baa alla ayuu ku sifaysan yahay uu leeyahay marka ilaahay waxa uu samaynaya lama weydii karo maxaa yeeley cilmiga dadka waaba ka gaaban yahay arrintaas kow xikmadda alla subxaana wa tacaalana waxa uu samaynaya ilaahay waa wax xikmad dheer ay ku jirta waa ee ma ahan bimansilati nin boqoroo digtatoor ah oo hawadiisa uun wax ku samaynayon xikmadba aan aan lahayn oo kale ma ahan alla subxaana wa tacaala macnaha marka aayaddu sidaas weeyaan wa fii ducaa'i alaxyaa'i eh? meesha hadda may ku xigtaana laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluuna inay igu xijinaan wagalaba qadaa'uhu alxiyala kulahaa yafcalu maa yashaa'uhu hayru daalimin abadan aziyaada oo fii bacdi nusakh waaye taqadasa can kulli su'in xumaan oo dhan buu alla ka hufnaaday waxiinin iyo yani ayb iyo waxaynin nacam gadaalu ka keenaa tan waa qora waxaynin halaag nacam taqadasa can kulli suu'in waxaynin buu ka hufnaaday wa can kulli caybin washaynin ceeb dhammaanteed buu alla ka nasahnaaday washaynin ceeb isku macno laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ayb wafii ducaa'i alaxyaa'i wa sadaqaatihim lilamwaat wafii ducaa'i alaxyaa'i dadka nool ducadooda wa sadaqaatihim iyo sadaqadooda lil amwaati dadka dhintay ay gaarayso nacam yaanu ognahay amaan yacnii ayaan eh, rumaynaynaa eh, marka waxaa weeyaan wafii ducaa'i alaxyaa'i wa sadaqaatihim lil dadka yacni amwaadda waxyaabaha ay ka faa'iideysanayaan waxaa ka mid a eh, dadka nool ducada ay usoo duceeyaan iyo sadaqaadka ay ula baxaan yaa ka mid a marka masaladan marka waxay ka mid tahay un masaa-isha cilmiga ah oo waxyaabaha yacni keybiyaadka ah oo nas un lagu ogaan karo ayay ka mid tahay qofka meydkay dhintay marka maxaa gaarayo nusuustu waxay tilmaantay sadaqaadka inay gaarayaan oo xadiidkii sacd bnu cubaada hooyaday baa dhimatay buu yidhi fii bacdi riwaayaat wuxuu leeyahay waa haddii ay noolaan lahaydna marka inay wax sadaqaysan lahayd baan malaynayaa marka afa atasadaqu canhaa shay a waxma ka sadaqeeya xaggeeda markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal ll ly slam nacam ha ka sadaqay buu yidhi marka sadaqada inay gaarayso xadiidkii kalena marka waatou ahaa idaa maata alinsaanu inqataca acmaluhu ila min halaath sadaqatin jaariya wawaladin saalixin yadcuu lahu wacilmin yuntafacu bihi sadaqaadkii marka iyo way gaarayaan sidoo kale ducadana way gaaraysaayoo waladin saalixin yadcuu lahu inay ya aw waladin saalixin yadcuu lahu nacam walad saalixa usoo duceeya ducadiina inay gaarayso bal salaada janaazadoo dhanba waxa loo jideeyaba waaba duco iyada dhanbas janaazadii waa duco haddaanay duco gaaraynin janaazadii lama jideeyen salaaddii janaazada ma ogtahay waxyaabaha marka kaleo sidoo kale iyadana marka labadaa marka xadiidkii baa tilmaamay wixii markaa saddexdaas xadiidka uu tilmaamay wixii kasoo haray imaamu shaafici raximahu raximahullahu tacaala nas waxaa looga hayaa inuu yidhi yacni inta laogyahay intaa inay tahay waxa qur'aanka loo akhriya marka meydka inaanu gaaraynin sababtoo ah saddexdan ka mid maahan aanku asalkuna waa inayna waxba gaaraynin asala oo qofka camalkiisa un inuu wax ku dheefsanayo taasaa asala wixii marka dadku waa ku dheefsanayaanoo waa ku intifaacayaan la dhahaana waa in deliil loo keeno waa qeyb annaga ma naqaan qabri qabri nin galay waxa uu ku intifaacsanayo iyo wuxuuna ku intifaacsanaynin ma ogaa karno caqli laguma ogaa karo qof inta aakhira tega soo laabtana ma jiro qur-aanka wuxuu nooga warramay sunnada waxay nooga warrantay unbaa nagu filan qur-aankiina markaas wuxuu ka warramay wa laysa lilinsaani ilaa maa sacaa insaanku wuxuu shaqaysta unbuu leeyahay naska marka sunnadiina marka waxay sheegtay sii balballaarisay sadaqadii iyo soonkii iyo kale xaj laga xajiyo kale iyo waxyaabaha gaargaarayo ayay ka sheegtay qur-aan loo akhriyo dabadeedna thawaabka qur'aankaasaan hebel u hadiyeeyey oo mowtadii allah gaarsiiyo ma hayno nacam nebiga asxaabtiisiina kama hayno dadkii wan wanaagsanaada yani waxaan ujeedaa asxaabtii ayagoo samaynayana ma hayno dhinaca kale mana hayno sidoo kale yani iyadana madhabkana marka sidaa ma dhigaayo madhab madhabulimaam shaafici iyada bacdi alculamaa waa jiraan oo qabo inuu gaarayo meydka yacni qur'aan loo akhriya inuu gaarayo way jiraan waxyaabaha ay ku salaynayaanna kolley ma aha nusuus saxeixa nacam nusuus saxeixa kuma aanay salaynin qiyaasaad iyo waxyaaba iskaga badan bay u badan yihiin xadiidkan isagoo camr bnulcaas oo haddii aan dhinto yacnii agteyda jooga oo qadra maa tunxaru jazuurun iyo wayuqasamu laxmuhaa iyo yacni xoogaa ila jooga inta aan su-aashii aan aniga markaa waandura maada uraajica rusula rabbii ma ahan xadiid nas qur'aan ha laisoo akriyay inuu yiri xadiidka maba ku taallaba soo ma garanin marka qur'aanka inuunan gaaraynin baa xoog badan saasaana raajixa waana mas'ale culummadu isku khilaafsan yihiin maaha mas'ale yacnii ka dhalanayo hadda ahlu sunnada looga baxaa ma aha nacam bal sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu qabay inuu gaari karo qur-aanku inuu gaarayo ba qabay nacam soo ma garanin waxyaabaha marka eh, weliba risaale yar baa jirto macnahaas uu ka alifay sheekha eh, dadka marka waxaa la yaab leh sheikhulislaam ibnu teymiya dad aad diinta ugu dacniyo oo gaarsiiyo xataa yacnii heer oo qof yacnii makhduul oon diinba laga qaada karin ayay ku tilmaamayaan mas'aladaas markay joogaanna waa soo qaadanayaan warkiisa qofku inaad tiraa nin sheekha waayo waa muxtaram yukhdi wa yusiib waa gafaa waana asiibaa wixii u asiibaan ka qaadanayaa ma xuma haddaad sidaa dhahdo ma og ood ka qaadato marka meeshuu ku gafana aad ugu cudur daarto laakiin marka uu gafana waxaan leeyahay daaqaddan ka bixinayo muslimnimadiisaan shaki gelina marna waa soo deliishana waa laba aad u kala fog waa nacam sheekhan marka yacni xaashiyatu saawi iska leh xaashiyadan oo jalaaleynka saaran soomaaliduna aad u akhrisatay kitaabka saawiga la yidhaha saawiga wuxuu qorayaa yacni meesha waan laysa lilinsaan ilaa maa sacaa lislaam ibnu teymiya fadwadiiso dhan buu soo qaadaya nacam ayb wa qaala abulcabaas ayuu leeyahy marka ibnu teymiya markaasu soo qaadaya waa ka hadlaya nacam halkaasuu marka ku qoray soo ma garan oo camalu camalulkheyr inuu anfici karo qofka camal kheyrkii uu sameeyey laakiin ama sheekhulislaam ibnu teymiya saa hardhaho ama yaanu dhihin nusuus sariixa oo tilmaamayso saxiixa ma hayno oo taa ku saabsan waayahay wayamliku kula shayin walaa yamlikuhu shayun walaa ginan can illahi tacaala طarfata caynin waman istagnaa can illahi طarfata caynin faqad kafara wa saara min ahli اlxayn wallaahu alla tacaalaa sarreeyey yastajiibu wou ajiibaa addacawaati ducooyinka wayaqdii wou gudaa alxaajaati dadka xaajadahoodana iyo danahoodana alla waa u gudaayo waa siiyaa dadka danahooda iyo xaajaadkooda ilaahay subxaana wa tacaala wuu siiyaa ducadana waa ajiibaa waxaa alla uu yidhi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ibarya waan idin ajiibayaa buu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan Eh, ducaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha keliya oo yacnii haddiiba marka qofku uu eh, inuu silaax ka dhigto oo hub ka dhigto oo balaayada iyo dhibaatadii shiddada kusoo socota ka dafciyo ducada marka iyadoo de fiqhi bayba leedahay oo min fiqhi ducaana waxaa ka mid a awalan qofka inuu ducada ilaahay u khaalis yeelo oo aana cid kale ducada waxba ugu darin oo alla wuxuu yidhi fadcullaaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay barya cibaadadan u gooni yeela oo gaalada yacnii mushrikiinta waxa meeshay qaadeen ha qaadin oo ha marinina idinka waxaa kaloo ka mid a ah ducadu ay u baahan tahay tadaruc ilaahay in laysku miskiiniyo yacnii qofku waa miskiine inuu alla subxaana watacaala baahi inuu alla u qabo inuu muujiyo baahidaas bannaanka inuu soo dhigo nacam ee qalbigiisu aanu islaba weynaaninba nacam maxaa yeele ilaahay waa hani adaa faqiira nacam oo alla subxaana wa tacaala u baahan walidaalika yani waxaa aayaddu waxay ahayd walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun cadaab ayaan ku qabannay fama stakaanuu lirabbihim rabbigood isuma aanay miskiininin oo wamaa yatadaracuun mana tadarucayaan oo ilaahay iskuma bihin bihinbihinayaan tadaruc yacnii qofka inuu baahidiisa iyo dhibka iyo faqrigiisa uu muujiyo oo alla inuu u baahan yahay baahida alla u qabo muujiyo waaba xaqiiqatu ducaa waay sida alimaam alkhataabi raximahullah uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo sha'nu ducaa kitaab shanu ducaa la yidhaahdo leeyahy imaam alkhaaabi mabaaxidta ducada iyo uu ku qoro dabaraanina kitaab saasoo kale kitaabu ducaa la yidhaah buu leeyahay oo axaadiidta iyo aathaarta noocyadaas oo kale waxyaaba ku ururiyo waxaa ka mid a ah sidoo kale aadaabta ducada qofka inaanu ku xadgudbin ducada alictidaau fi ducaa inuu iska ilaaliyo alictidaau fi ducaana waxaa ka mid a ah qofku inuu ducada waxyaaba mustaxiila ah inuu alla ka baryo oo uu yidhaa ilaah weligeyba ha i dilin baan iska noolaado taasoo kale waa mustaxiil ama inuu ducada aad iyo aad ugu talax tago marka waxyaaba yacnii eh, waaw oo yacni inuu qofkii tanaduc uu ku sameeyo ducadii oo meelo hoos hoosoo aan la rabin inuu dhex gala inuu iska gala lama rabo wiilkii cabdullahi bni muqafal ou dhalay wuxuu arkay isagoo ducaysanayo dhahaya allahuma inii asaluka allahuma inii as'aluka albeyt alqasra alabyad can yamiini aljanna ilaahu waxaan ku weydiisanaa sarta cad oo jannada midigteeda ku taallo saa iyo saaa markaasuu wuxuu yidhi ebni ilaahay janno weydiisa naarna ka magangal rasuulkan waxaan ka maqlay buu yihi isagoo dhahay aqwaam dad baa imaan doono yactaduuna fi ducaa'i wauhuur dahaarada iyo ducaday ku xadgudbayaan yidhi waxaa kaloo la diidaa sajciga ducada in laysku kallifa yacni in laga dhigo duco oo iskusi oo isku xuruuf ku hoorsato oo qofku marka yacnii ou yacni ninkan qatarsanaa dhow marka qofka lays yidhaha sajciga ducada yacni wax ku horsanayso oo laysku kallifa lama ogola iyadana nacam oo xadiid bukhaari uu werinaya macnahaasoo kale uu tilmaama min xadiidi ibni cabaas wuxuu leeyahay nebiga iyo abubakar iyo waxaan kusoo gaaray iyagoo dadka ka reebo oon sidaa aan jeclayn waxaa ka mid a ah waxyaabaha ducada aadaabteeda ka mid a ah qofka inuu xalaasha quuto haddaanu xalaal quudanin ducada qofka inaan laga aqbalin baa laga yaabaa nacam xadiidkii abu hureyra oo saxiix muslim ku sugnaa wuxuu ahaa huma dakara rajula yutiilu safra ashcata aqbara yamuddu yadayhi ila asamaai yaquulu yaa rabu yaa rabu wamطcamuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya biاlxaraami faanaa yustajaabu lidalika waxyaabahaas o dhan marka waxay ka mid yihiin waxaa ka mid ah a min aadaabi ducaa inuu dahaaro qaato qofka qiblada u jeesto eh, sida xadiidkii bukhaari uu ku sugnaa uu werinayo qisadii abu muusa alashcari eh, xadiidkii uu werinaayey taana marka waa tilmaamaysa waxyaabahaas dhan ducada inaan laga taagin cibaadaday ka mid tahay bal maxaa yeeley ilaahay addoonkiisa inuu wax weydiisto waa jeclaadaa bani aadamka laakiin in wax la baryaa oo wax la weydiistaa ma jecla nacam oo waxau yidhi alrabbu yaqdabu in tarakta sulahu in tarakta su'aalahu rabbi waa caroonayaa haddaad su'aashiisa ka tagto wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu nacam bani aadamkana markii la su'aasho aasho xanaaqaaba nacam qofku marka inuu taana marka ducadiina aadaabaheedaas iyo meelaha kutubteedana oo dib ugu laabto kuna dadaalo wayamliku kulla shay-in ilaahay wax kasta ayuu milkiyaayo hantaa walaa yamlikuhu shay-un wax isaga milkiyaana ma jiro wax ilaahay iskale ma jiro ilahay saa iskale koonko dhan walaa hinan deeqtoonaan canillaahi ilaahay laga deeqtoomo xaggiisa ma ahaanin darfata caynin ilbiriqsi il intii la laabo ilaahay lagama maarmo qofkii ku yidhaha ilaahay baan darajo waxaan gaaray aniga aan rabbiba ka maarmay gaal weynaaday waa weliba nacam zindiiq ah, kaas ummadda islaamka inuu ku dhex jirana maba ahba nacam xataa kufaarta kufaarta ah inay ilaahay ka maarmayn waa og yihiin nacam way garanayaan inaysa ilaahay ka maarmaynin oo hawadan iyo jawigan hawadan ay qaadanayaan iyo dhulkan korkiisa ay ku socdaan iyo eh, cirkan ka hooseeya iyo biyahan ay cabayaan iyo waxaaso dhan inayna ayagu samaysanin waa og yihiin nacam marka ninka ku dhahaaya muxuu yahay owliyada waa ka maarmaan ilaahay nacam cid ay awliyadu u baahan yihiin ma laha oo ilaahay uma baahno miya maya qur'aankan kaaga soo bixinayo uu ku leeyahay see qur'aanka ilaahay waxaa looga helaa waxaasoo kale lahum fiiha maa yashaa'uun aaba daliil oo ah kuleeyahy nacam ayb lahum fiiha maa yashaa'uun wax kasta oo ay doonaanay leeyihiin oo kuleeyahy awliyada maxay ka rabaan marka ilaahay buu ku dhahaya hadde lahum fiiha fiiha intee waay marka jannadii soo maaha nacam lahum fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda waxay doonaan bay leeyihiin yaa siinaya marka ay hala ahaadeene yaa maamuusayo siiyey soo alla maahan subxaana wa tacaala hadduu u diido alla marka waxaasoo kale marka waxaan aragnay nin soo xajiyey oo madha waxaas aaminsan nacam kaasoo kale de xaj kama ansaxaayo haddii la yidhaha saaxib ha ah, isdhibinoo xaj kaa ansixi maayo muslin ma tihid maahan in maahan in la takfiiriye maahan kaasoo kale nacam maxaa yeele diinka haddii kale waxay noqonaya diin oo qof yacni waxaanoo kale waa macluum min addiini bidaruura lagu tirin karaa nin ku dhahayo ilaahay dadka qaar baa ilaahay ka maarmo dal islaamana ku dhashay waa ka jaahil yahay haddii la gaalaysiiyana la yidhaha maya ukaadi dad jaahiliina ah jiro jahligii baaba alcudur biljahli baaba qalad laga fahmaba nacam kuwaasoo kale iyaga inay ilaahay ka cabsadaan waaye intay iska dhowrayaan marka takfiirinta ayay waxay ku dhacayaan wax kale nacam oo ka foolxun wax kaloo ka daran bay ku dhacayaan soo ma garanin walaa deeqtoonaansho ama maarmitaan ma jiro canillaahi alla laga maarmo tacaalaa sarreeye darfata caynin ilbiriqsi waman istaghnaa canillaahi qofkii alla iska maaran siiyo oo alla isu muujiyo inuu alla ka deeqtoomo darfata caynin ilbiriqsi il intii la milicsado faqad kafara waa gaaloobay qofkaasi wa saara wuxuuna ahaaday min ahli ilxayni dadka halaagga ehelkiisau noqday dadka la halaagowna noqday buu yidhi kaa isagaa nacam wallaahu alla yaqdabu waa caroonayaa wayardaa waa raalli noqdaa laa ka axadin min alwaraa laa ka axadin sidii axad oo kale ma u raalli noqdo oo uma caroodo axad sidiisa oo kale oo min alwaraa khalqiga ka mid a ilaahay waa caroodaa waana raalli noqdaa laakiin axad makhluuqa ka mid a sida uu u caroodo ee u raalli noqdo kale ma ahan oo laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ilaahay oo kale wax ah ma jiraan marka waana rumaynaynaa alla inuu caroodo waxayl qur'aankay ku jirtaa waqadiba allaahu calayhim Eh, waqadiba allaahu calayhi waa ku jirtaa qur'aanka nacam dhinaca kale wayardaa ilahay waa raalli noqdaa radia allaahu canhu maraduu canhu waa rumaynaynaa laakiin ridaha bani aadamka say u raalli noqdaan say bani aadamka u caroodaanoo kale ma aha nin baa wuxuu ku leeyahy waqadiba allahu ilaahay waa caroodaa lama dhihi karo waa cadaabaa baa laga wadaa eh, maxaa ugu diiday carada waxaa weeyaan buu ku leeyahy khalayaanu demi dhiigga oo karo oo qofka ku karo yacnii wax wax xumeeyo markuu ku yimaado ilaahayna waxaas waa ka nasahan yahay buu ku dhahaa adiga middaa taqaan unbaad tacriifinaya maogtaha midda bani aadamka a ku taqaanaad ii sheegaya taa ka hadli maayo aniga nacam waxaan ka hadlayaa caro ilaahay laa'iq u ah nacam wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina maxamed wcala alihi wsaxbi wsalam